الحديث الحادي والعشرون حديث اللباطن يكوبيه وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحي عائشة دخلت أسماء أسماء وحي وصوغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وحي يا رسول الله رسولك إلهي كيف تقتصر سير وقبيسان إحدانا مدنغ مدأ إذا ظهرت مركي ظاهر نغطو ديبو كغو من المحيد حيث سير وقبيسان قبضا مركي ديغ حيث كغو بيسكو دادي معهم قاب janaabada qaab looga qubaystaa jira say u qubaysana saasa weydiin gabdhaha saxaabada nuucaasay ahaayeenoo wax iskaga samayn jirin oon caada iskagama socone cilmigooday nabiga ka qadan jireen sal allahu alay wasalam cilmigooda nabigay ka qadan jireen sal allahu alay wasalam qaala nabigu wuxu ui taakudu waxay qadanaya sidliha gobteeda iyo wamaaha biiha waxay diyaarsaneen goobtu waa geed oo lagu qubaysana sida saabuunta iyo shaambadii oo kale waa geed iyo biyihii qubayska labadaasay horta geyseen meeshay ku qubaysayn sidrigu wuxuu ka dhigan yahay saabuunta iyo shaambada oo kale waa shaygii lagu qubaysanayay taakudu waxay qaadanee sidriha gobteeda waa ma aha biyaheeda fatawada waa weyse qaadanee u fiirso qofka marka uu rabo qubays sharciya inuu qubaysto qubayska xaydka gabadhu ka qubaysana midka janaabada raggii dumarku ka qubaysanaya qubayska maalinta jumcada sunnada la qubaysto dhammaan qubays waajiba iyo mid sunna waa isku mid saas markuu meeshuu ku qubaysanay markuu tago waxaa la rabaa koow inuu qalbiga geliyo inuu gudanayo cibaadada oo qubayska ah ila qubays waa cibaado inama alacmaalu binniyat acmaashan waxay ku ansaxdaa niyada astajadaba markuu galayo niyeysana sababtoo ah hadduu astajoodo oo kadib niyeysto mar kale inuu isajooda waajib ku ah. maxaa xibin kastoo la mayro qabla niya qubayskii weli waa ku waajib kama dhix waa in mar kale lagu si uusan mar kale ugu celin kow markuu sajada bilaabayo wuxuu qofkan inuu qubaysanayo qubayskii sharciga ahaa day xaydka qubaysa dii janaabo laga qubaysa hadii jumco loo qubaysa di xaj loo qubaysana qubays waajibaya mid sunnaa labadaba markuu qofku sajoodo uuna niyeystay ka kadib uu weysaysana isagoo weli qubaysan sidii uu salaada ugu weysaysan jiray uu weysaysana weysada markuu dhammeeyu biyihinta gacanta ku qaado madaxa ku shuba qof weliba tima badana buleey markaasuu tinta salkeedu biyaha gaadsiina waa inuu faraha faraha waa inuu la marmariyo biyaha tinta ilaa timaha salkoodu ay qoyaan waa inuu faraha saas ku dhex geliyo tinta gabadha tinteedu hadday dabanta tahay haddaysan dabnayn faraka tinta waa in biyaha la gaadhsiiyo oo madaxa maqaarkiisa ama madaxa laftiisa madaxa waa inuu qoya waa inuu tinta dabi furfurta waa sunna hadday dabanta laakiin waajib maaha hadday gaadhsii karto w biyaha waajib madaxa waa in biyuhu gaadhaan salkasna markay saddex goor biyahaas madaxa lagu shubo kadiba dhinaca midigtaa lagu shuba biyaha dhinaca midigtaada alshuba halkaasa looga shuba kadibaa qaybta kale lagu shuba kadib ama shaambo isticmaal ama saabuur istimaal dhib male qubayska sharciga waasa weesadaasna salaaddii walla ku tukaan haddii qofkaas intuu qubaysa uusan cawradiisa taaban laakiin intuu qubayso hadduu cawrada taabto weysadii waa jab markuu qubayska dhameeyo wa mar kale weysaysto ah, mar kale wa inuu taakudu waxay qaadanaya sidriha gobkeeda iyo wamaaha biyaheeda fatawada-u waa weyse qaadanaya uma taaqsilu waa dhaqee ra'saa madaxeeda wa tadluku waa marmarine gacantay la marmarine biyaha waa ruge biyaha ayay gacanta marmarine madaxa la marmarine xataa yabluqa almaau biyuhu ilaa ay ka gaaraan usuura shacrihaa tinteeda salkeeda timaha salkooda ilaa biyuhu gaaraan waa ay marmarini uma tufiidu way ku shubi calaa jasadiha jirkeeda uma taaudu waxay qaadanay firsatahaa waa suuf la mariyey catar firsadu waa cad yaroo suufa oo la mariyey catar meeshii dhiiggu ka yimid dhiigga karkiisa lagu goyna meeshii dhiiggu ka yimid ay marini uma taaudu waxay qaadanay firsatahaa waa ku dahaaro qaadanay oo meeshii ka yimid ay qaalad waay tii marka waxay fahmi weyday suufkaanay ku dahaaro qaadanayn maxaa nabigu ula jeeda markaasay tihi saan ugu dahaaro qaadanayn nabiguna waa ka xishooday inuu yidhi meeshii dhiigga ka yimid mari markaasuu ku dahaaro qaado markaasay tihi saan ugu dahaaro qaata caaishaa dareenta caaisha inta ku dhegtoo jirtay gaalaanaa kuu sharaxayo dhiigga la raacaysa meel dhiig ma ka yimid meeshii la raacraac anaad waa dareemay tihi nabigu wuxuu ka leexday qaala waxay tihi yaa rasuulalahi kayfa atadaharu saan ugu daharo qaataa bihaa firsada qaalad caysha waxay tihi fa waa gartay alladii macnaha yakni uu sarbeeba canhu macna xaggiisa rasuululahi sal alahu alay wasalam macnaha rasuulkuu sarbeebayaan gartay oo ka leexanay sal lahu alay waslm faqultu laha anaa waxaan ku ihiya tihi tatabiciina waxaad la raacraacee suufkan aahaara dami dhiigga raadiyaalkiisa dhiiggu meeshuu ka yimid weeye mari halkaa loola jeeda rawaahu abu daawuuda abu daawuud ayaa xadiidka wariyey saddex boqol toban iyo afar asalkiisuna bukhaarigu ku sugan yahay saddex boqol toban iyo afar qowluu yidhi firsataas ay qaadanaya alfirsatu alqidcatu waa qayb oo min alquni cubiga ka mid ah cubiga waa waxa soomaalida suuf u yaqaani suuf carabi waxaa la yidhahdaa dhogorta idhax midkan soomaalida suufka u taqaan carabiga suuf lama yidhah quniya leedahay marka waa quni almuayabi oo diig la mariyey wax arfaya la mariyey fi xadiii xadiikan waxaa ku sugan sifatu lgusli qaabka looga qubaysto min alxayd taqtasiru gabadhu waa qubaysana idan idanqataca marku ka goocanaa xaggeeda addamu dhiigu oo wataxaqaqad ay xaqiiqsato oo ay hubsato daalika dhiiggii inuu go'ay dhiiggii inuu go'ay markay xaqiiqsato tanwi waa niyeysana alikhtisaalaho shaqada ugu horeydo intaas waa inay horta niyeysato inay xayd ka qubaysana hadduu qofku janaabo ka qubaysaa waa inuu niyeysto inuu janaabo ka qubaysana wax shaqaaba intaan la bilaabay markuu meeshuu ku qubaysa lahaa tago tawi waa niyeysanay aliktisaala qubays min alxaydi ay ka qubaysanayn cinda ifaaqatia biyaheeda biyaha markay ku shubaydo cinda ifaaqatihaa markay ku shubaydo almaa biyaha calaa jamiici jasada jirkeedo marka jirka meesha ugu horeyda niyada laga bilaaba dista biyaha uga hor tubliqu way gaarsiinay almaaa biyahana usuula shacrihaa tinta salkeeda faidaa lam yasil hadduusan gaarin biyuhu ilaa binaqdi in la furfuro tinta daban maahane naqadad waa furfure laakin hadday gaarsiin karto biyaha madaxa salka ayadoon furfurin furfurine laakiin si kale haddaysan ku gaarsiin karin waa inay furfurtaa waa faidaa lam yasil hadduusan gaarayn biyuhu ilaa binaqdi tinta in la furfuro maahan oo dabidii tintu dabneed laga furfuro naqadan waa ay furfureen laakiin hadday gaadhsiin karto ayadoon furfurin furfuriddu waajib kuma ah wa tutbicu waxay raacsiinay addiiba shay carfaya mawdica dami meeshii dhiigu ka yimid biisticmaali firsati cad suufa inay isticmaasho firsadaasoo almumasakati oo diig la mariyey